بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل من انتقض منك أوبره أما قفك أوبره وضوءه ويسديسو xaruma calayhi waxa xaaraan ka ah arbacatu ashyaaa afar shay qofka bilaa weysada ah afar shay ayaa ka reeban asalaatu waa salaad inuu tukado wa dawaafu iyo dawaaf kacbada inuu dawaafo wa masul musxafi iyo kitaab qur'aana inuu taabto wa xamluhu iyo inuu qur'aanka kor u qaado afartaasiba way ka reeban yihiin bilaa weyse qofku hadduu yahay ama ha ahaado qofkaasi lab ama ha ahaado dhadig wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah cala aljunubi qofka junubka ah sitatu ashyaaa lix shay baa xaaraan ka ah qofku hadduu janaabo leeyahay janaabadana waxaa keena waynu soo barannaye lix shay baa qofkaa ka reeban oo xaaraan ka ah asalaatu waa salaad iyo inuu tukado wa dawaafu iyo dawaaf inuu dawaafo wa masulmusxafi kitaabka qur'aanka ah inuu taabto wa xamluhu iyo inuu kor u qaado wa lubthu iyo inuu ku nagaado filmasjidi masaajidka wa qiraa'atu lqur'aan iyo inuu qur'aanka akhriyo lixdaa qodob ayaa qofka junubka ana ka reeban oo mamnuuc ka ah wa yaxrumu waxaa xaaraan ku ah bilxaydi xaydka iyo caadada casharatu ashyaaa toban qodob ama toban shay baa caadada gabadhu intay leedahay xaaraanka ah asalaatu waa salaad inay salaad tukato wa dawaafu waa dawaaf inay kacbada dawaafto wamasulmusxafi waa kitaab qur'aana inay taabato wa xamluhu waa inay kor u qaado wa lubthu waa inay ku nagaato fi lmasjidi masaajid dhexdii wa qiraa'atu lqur'aani iyo qur'aan inay akhrido wa sawmu iyo inay soonto wa talaaqu iyo in la furo walmuruuru iyo inay dhex marto fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa in khaafad hadday ka baqayso talwiisahu wasakhayn masaajidka ay wasakhayso walistimtaacu iyo in lagu raaxaysto bimaa halkii lagaga raaxaysto bayna surati xudunta iyo warukbati jilibka udhexaysay xudunta iyo jilibka inta u dhaxaysa in lagaga raaxaysto ayaa iyaduna mamnuuca saddex fasal ayaynu halkan ku arkaynaa oo isku xiga fasalka koobaad wuxuu ka warbixinayaa qofka bilaaweysada ah maxaa mamnuuc ka ah qofku hadduu bilaaweyse yahay ama uuna weyse qabin maxaa ka reeban oon loo oggolayn qofkaasi inuu ku kaco ama inuu sameeyo waa bilaawayso qofkaa waxaa ka reeban afar qodob ama lab ha ahaado ama dhadig ha noqdo afar arrimood baa qofkaa ka reeban oo mamnuuc ka ah man qofka intaqada uu buro wuduu'uhu weysadiisu qofka ay weysadu ka jabto xaruma calayhi waxa xaaraan ka ah arbacatu ashyaaa ah afar shay qofka ay weysadu ka jabto afar shay baa ka reeban oo mamnuuc ka ah haddaba tacbiirkaa ah markaynu eegno afar shay baa qofkaa xaaraan ka ah aynu nidhi culimada qaarkood waxay dhahdeen kay weysadu ka jabtay unbu sheekhu ka hadlaye kaan weysaysanba ma isagaa ka hadlay kaan weysaysanna maxaa mamnuuc ka ah kaan weysaysanba ilan man intaqada wuduuhu buu yihi nin weyse qabay ee weysadii ka jabtay waxaa xaaraan ah buu ku yidhi kaan weysaysan haddaba ka warrama bay yidhahdeen isaga en weysaba istaabsiinin waa kanoo kaluun weeyaan kolkaa man intaqada wuduuhu waxaa looga jeedaa ka bilaa weysadaah ama weysadu ha ka jabto oo ha weyse qabay ama yuuna weysaysaninba afartan qodob qofka ay mamnuuca ka yihiin waa qof bilaa weyse ah ama weysadii baa ka jabtay ama maba weysaysaninba ama la buu yahay ama dhadig weeyaan man qofka intaqada uu buro wuduu'uhu wuduugiisa iyo weysadiisu qofka ay burto xaruma calayhi waxa xaaraan ka ah arbacatu ashyaaa afar shay afar shay ayaa qofkaa ka reeban oo mamnuuc ka ah shayga koobaad waa asalaatu salaad ama ha ahaato salaaddii fardulcaynta ahayd sida salaadaheenna duhurka iyo casarka iyo ama ha ahaato salaaddii fardulkifaayaha ahayd sida maalan janaasadii oo kale ama ha ahaato salaadu sunnaba ha noqoto sida salaadahan aynu tukanno bilaa weyse hadduu yahay salaadu xaaraan bay ka tahay ama jaahil ha ahaado oon garanaynin moodayo in layska tukado ama naasi ha ahaado oo ha ilowsanaado wax al ama caalim ha ahaado ama caamid ha ahaado salaad in loo dhowaadaa waa mamnuuc laakiin hadduu naasi yahay dee dembi baan raacaynin oo qofka ilowsan dembigiibaa ka kor noqonaya hadduu jaahil yahay labaa loo kala qaadayaa jaahilkani inuu yahay jaahil macduura iyo inuuna ahayn jaahilku macduur innaga dadkeennan jaahil baa nahay yidhaahda ama waa jaahiliinna yidhaah macduur ma aha waayo qofku hadduu culimo uu wax weydiiyaba helayo time iyo wakti uu wax ku weydiiyana uu haysto jahligiisaasi macduur noqon maayo waa culimadii way kula joogeene maxaad su-aashan u baari weydeed culimada u weydiin weyday asalaad kolkaa waa mamnuuc ilmo yar iyo ha ahaada ama qof weyn ha ahaado lab ha ahaada ama dhadig ha ahaado salaad waa mamnuuc kol haddaan la weyse qabin aayaddan qur'aanka ah baa laga qaatay ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow idaa qumtum ila salaati marka aada salaada u kacdiin faqsiluu wujuuhakum maydha wejiyadiinna wa aydiyakum iyo gacmihiinaba ila almaraafiqi ilaa suxullada inta laga gaadhayo wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinnana masaxa arjulakum iyo lugihiina ila lkacbayni ilaa quraamaha inta laga gaadhayo aayadaasi waxay inoo cadaysay qofka muslimka qofka salaada u taagan in laga rabo inuu weysiisto hadaba qofku inuu aayaddaa khilaafo ka warrama faksilu amarkaa inuu khilaafo xaaraan buu ku dhacaya salaad salaadiina ilaahay ka aqbali maayo xadiiska bukhaariga iyo muslimka ku qorane abi hurayre uu warinayo ayuu rasuulku ku yidhi sala allahu alayhi wasalam laa yaqbal اllaahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawadac ilaahay salaada midkiin ka aqbali maayo isagoo bilaaweysaa ilaa intuu ka weysaysanayo haddaba qof bilaaweysiihi inuu yidhaah salaad baan tukan kow salaada laga aqbali maayo laba xaaraan loo cadaabayo oo ilaahay agtiisa cuquubo uu ku mudanayo ayuu ku kacay ilan cibaadadiibuu ku ciyaaraye xadiidka ibnu cumar uu warinaye muslimka ku qoran wuxuu leeyahay ibnu cumar samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaquul nebi maxamed ayaan maqlay isagoo leh laa tuqbalu salaatu bigayri tahuur salaada ilaahay aqbalima maayo haddii qofka tukanayaa una daahir ahayn ilaahayba salaadaa ka aqbali maayo qofka xaaraanna wuu ku kacay bilaa weyse hadduu ku tukaysidhaa ummadda muslimiintu meel kastay joogaan waxay ku ijmaaceen oo ijmaacoogu uu ku guntamay salaadu xaaraan inay tahay bilaaweyso in lagu tukado laba qof oo qura ayaa laga soo reebay qofka daa'imulxadadka loo yaqaan daa'imulxadad daa'imulxadadku waxa weeye qofka ama kaadiduuni ka socoto ama neeftuuni ka socoto ama saxaraduuni ka socoto daa'imulxadad baa la yidhaayo qofkaas isagay ka socdaan buu iska tukanayaa intuu deg deg u weysaysto waa inagii shalay soo marnay markuu waktigu gaadho u weysaysan haddana degdeg buu salaada ula xidhiidhin weysada xubnaheegana wuu dedejini waa daa'imulxadat hadduu yahay labadaa qodobun baa loo baahan yahay degdegaana ha u weysaysto sidaana ha u tukado kaas isagoo dee bilaaweysa weysa oo kaadidii ay ka socoto ayaa loo saamaxay daruura keentay qof labaad baa jira oo salaada isna loo saamaxo qofka labaad waxa weeye haddii qofka la xidho oo qol yaroo marmar a ah lagu xidho meel yaroo marmar yaallaa ah lagu xidhay biyana ma yaaliin ciidina ma taalla caro lagu gebagebaysto iyo biyo lagu weysaystaa toona ma jiraan lamana ogoloo gaalbaaba haysta inuu weysaystana looma ogolo inuu gebagabaystana looma ogola salaadiibaa timid oo waktigiibaa dee maraya saacad buuba haystaa kasoo qaad oo waktiyada kula socdo haddaba qofka noocaasoo kale ihi isagoon weysaysan oon gebagebaysan ayuu xurmatan lilwaqti iskaga tukanayaa kaasina waa noocaa dibna wuu ka soo celin doonaa qofka bilaa weysadaa afar baa mamnuuc kaa ah ama xaaraan qodobka koobaad salaadii ayuu noqday man intaqada ninka uu buro wuduu'uhu weysadiisu xaruma calayhi waxa xaaraan ka ah arbacatu ashyaaa afar shay ayaa xaaraan ka ah asalaatu waa salaad ka koobaad oo salaad inuu tukado ayaa mamnuuc ka ah oo diintu uma ogola wa dawaafu waa dawaaf kacbada la dawaafo dawaafkana lama ogola qofku uu kacbada dawaafayo hadduu bilaaweysan yahay ama nin ha ahaado ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama qof weynoo oo qaangaada ha noqdo ama qof yar ha ahaado ama lebeeb ha ahaado dawaafku ha ahaado dawaafulifaade ama dawaafulquduum ama dawaafurukni dawaafulwadaac eh, ama dawaafka dawaafu sunna nafliga loo yaqaan <coughs> qofka dawaaf oo dhan looma saamixin inuu la yimaaduu sameeyo isagoo bilaaweyse ah xadiidka ibnu cabaas uu warinayo radia allahu tacaala canhu ayuu nebigu ku caddeeyey sala allahu alayhi wasalam ee tirmidiga iyo xaakim iyo ay soo saareen rasuulku wuxuu yidhi addawaafu xawla اkacba milu salaati dawaafka kacbada hareerteeda la dawaafaa waa salaad oo kale ilaa anakum tatakalamuuna fiihi keliya waxa dawaafka laydiin ogolaaday inaad hadli kartiin faman takalama fiihi qofka dawaafka dhexdiisa hadlaa falaa yatakalamana ilaa bikhayrin khayr mooye wax kale yuuna ku hadlin khayr uun baa laguu saamaxayaa inaad ku hadashid waxaad arkaysaa dawaafkii salaadoo kalea laga dhigay hadalka un baa lagaa dhaafay oo lagu yihi hadalkun baa lagaa saamaxay xadiidka kale nasaa-igu uu soo saarayo isna wuxuu rasuulku ku yihi adawaafu bilbeyti salaatun faaqiluu min alkalaam sala dawaafka kacbada la dawaafaya waa salaad oo kale iska yareeya haddaba hadalka hadalka yaree nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam wuxuu dawaaf wuxuu u weysaystay dawaaf ayuu u weysaystay wuxuuna yidhi litakhuduu canii manaasikakum war aniga iga qaata camalka iyo sidaad u gudanaysiin sida xadiidka muslimka uu soo saaray litakhuduu canii manaasikakum iga qaata aniga manaasigtiinna iyo cibaadadiinna aniga iga qaata buu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam rasuulkuna wuu u weysaystay isagoo weyse qaba ayuu dawaafkii la yimid haddaba qofku isagoo dawaafka dhexda kaga jira haddii ay weysadu ka jabto oo bilaaweyso uu noqdo dawaafkiina dhexda ayuu kaga jiraa muxuu samayn sii wadan maaye eh, intuu intuu ka baxo ayuu soo weysaysan dawaafka inuu ku binayn inuu halkii ka sii wadi iyo inuu dib u soo bilaabina waa mas'ale khilaafiya waxay rag badani culimo badani qaateen inuu halkii ka sii wadayo oo dawaafka adoo markii saddexaad maraya hadday weysadu kaa jabto aayar baad soo weysaysan markii saddexaad umad kasii bilaabani laakiin dhammaystiri maysid oo odhan maysid anigu waan dhammaystiraya jumhuur jumhuurulculamaa waxay qaateen dawaafku inuuna weyse ka maarmaynin waa jumhuurulculamaa axaadiistaa aynu hayno ayayna u daliishadeen qofku inuuna dawaaf geli karaynin dawaaf inuuna geli karaynin hadduuna weysaysan dawaafku ama sunne kolkaa ha noqdo ama waajib ha ahaado ama dawaafulquduum ha noqdo ama dawaafulifaada ha ahaada ama dawaaful wadaac ha noqdo dawaaf oo dhan qofku uma dhowaan karo waa qodobka labaad musxafi musxafka inuu taabto ayaa xaaraan ka ah waa qodobka saddexaad ee qofka bilaaweysada ah mamnuuca ka ah haddaad bilaaweyse tahay waxay diintu kuu diiday ama diintu ay inaga reebtay adigoo bilaaweyse ah inaad kitaab qur'aana taabato musxaf musxafka inaad taabato waa mamnuuc waa masulmusxaf kaasaa inaga reeban culimmadu waxay ka qaateen qof bilaaweysi ih inuuna musxafka taabanaynin aayaddan qur-aanka ah ee ilaahay ku yidhi laa yamasuhu ila almutaharuun kuwo la dahiray uunbaa musxafka taabanaya dahaarada ah haddaba culimmadu way isku khilaafeen ma dahaaratu lqalbiba oo islaamnimo ayaa loo jeedaa mise waa dahaarada dahaaratulbedenka ah oo dahaaradeenna weyse qabka ah baa loo jeedaa imaamu shaafici wuxuu ku xambaaray aayadda laa yamasuhu ila almutaharuun in labada dahaaraba ay shamlisanayso oo cumuumka ay aayaddu labadaba isla koobsanaysa isla keeni karto xakiim ibnu xizaam xadiidka uu warinayo uu soo saaray imaamu maalik uu soo saaray iyo daara qudnigii xaakimba ay ay soo saareen wuxuu rasuulku ku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam laa tamasa alqur'aana ilaa wa anta daahirun qur'aanka ha taaban adigoo daahira mooyaane ha taaban qur'aanka oo ha dhowaanin haddaba qur'aanka marka la leeyahay lama taabanayo halkee lama taabanayo ayaa loo jeedaa ma aayad baan farta la saaraynin baa macnuhu aayadda ma taaban kartid halka ay ku qoran tahay xaashida ay ku qoran tahayna ma taaban kartid labada sadar banaanka udhaxeeya xataa farta ma saari kartid haamishkaa iska cad ee waxbaba ayna ku qornayna xaggaa sare ana ma taaban kartid xataa kitaabka jaldigiisan sare taaban maysid xataa kitaabku cilaaqo iyo gal hadduu leeyay galkiisa aadan taabanaynin galka kitaabku uu ku jiro ayaadan taabanaynin aayad ka go'day hadday jirtana aayadda lafteedaadan taabanayninba ama beyj ka go'ay hadduu jiro beytka laftiisa ayaadan taabanayninba haddii la gubo ka warrama haddaba kitaabka qur'aanka ah kitaabka qur'aanka ah haddii la gubo oo inta qur'aankii la gubay baa dambas laga dhigay oo kitaabkii qur'aanka ahaa oo dambas oo kale ah ayaa bartaa iska yaala waa qur'aan gubtay oo dambas ah dambasba halkaa yaalla dambaskaa xeerkiisu muxuu noqonayaa ma waxaynu nidhaahnaa sidii kitaabka qur-aanka ah ayaa loola mucaamaloon mise waxaynu nidhaahnaa sidii kitaabka qur-aanka ah loola mucaamaloon maaye waa dambase hadda waa layskaga joogsan karaayo waa lagu kaaji karaa miyaynu odhan waa maya dambaskaa gubtay ee laakiin kitaabta qur-aanka ee la ururiyey ah imaam ee eh, sida uu qabo ibnu xajar sida uu qabo wuxuu ku leeyahay war kitaab qur'aana oo gubtay weeyi ha la aaso yaan loo dhowaanin candhuuf kuma tufi kartid kaba lama dul mari kartid wax nadaafad xumaa ku samayn mayse hadda waa dambas buu noqday dambaskaa ilaali buu ku leeyahay halka sheekha kale ee ramligu uu ka qabo mushkilad inayna ahayn kol hadduu dambas noqday wixii wuu isbedeley kitaabnimadiibuu iska bedelay iska daa mushkilad badan kolkaa ma lehe haddii kitaabka qur'aanka a ah la maydho haddii la maydho qur'aanka meel baa lagu qoray loox baa lagu qoray loox looxii lagu qoray ayaa la maydhay halka looxa lagu maydhayo halka looxa lagu maydhaya waa qur-aanka xukunkiisa iyo dambaskii unbay la xeer tahay sidaa darteed waa la ilaalinayaa oo waa la dhowrayaa halka looxa lagu maydho inaan ognahay mooye culimmadii soomaaliyeed looxa marka la maydhayo meel gaaraa loo qodi jiray meeshaa loo qodi jiray ee looxa lagu maydhi jirayna waa la ilaalin jiray oo dhagax baa lagu wareejin jiray qofka looxa maydhaya lama ogolo dhagaxa inuu xataa cagta saara ama xaggaa uu ka maro waa la dhowri jiray ilay khadka madow ee halkan ku maydhmayaa waa qur-aanka baaqigiisii uunbuu noqonayaa culimadu waxay isweydiiyaan aayad qur'aana ma liqi karaa ka warrama haddaan aayad qur'aana intaan goostaba an liq is idhaahdo iyada ka warran diintu maxay ka qabtaa waa su-aal runtii culimadu ay isweydiiyaan kolkaa aayaddan qur'aanka ah horta jeexideeda hore diintu maxay ka qabtaa masaajid iminka magaaladeena ku yaalaa la ii sheegayey nin baa igu yihi masaajid un baan galayoo buu ku dhowaa aayad qura un kitaabkii oo laga wada jeexay arkay buu yidhi aayad qur'aana kitaabtii masjidka taalay un baan baadhay oo aayad qurun ka wada maqan ilan aayadda maanta imtixaan lagu gelayey buu idhi maanta imtixaan gelayey kolka intii muqararka iskuulka ku jirtay unba inta masaajidka ardaydii ay soo galeen unbay kitaabtii soo qaadeen aayaddii unbay wada jeexdeen buu yidhi waa musxafkiiyo wada aayadbaj ka maqan yahay bal ka warrama waa masaajid baa runtii laii sheegayey saasi ay ka dhacday kolka waa arrimaha laga naxa wey kitaabka qur'aankaa ma jeexi kartid cunistiisu a kuu joogtee jeexi maysid oo jeexidii ka horreysay ayaan lagu ogolayn inaad jeexdid ha taabanin haddaad bilaaweyse tahayna kolkaa bilaaweyse markaa tahay ama kitaabkaba ha ahaado ama gelkiisa ha ahaado ama loox uu ku qoran yahay ha ahaado ama buug yarood suuqa ka iibsatayba ha noqdo haddii buug yaroo bayaada aynu hadda meel aan dukaanada ka iibsanno oo aayad qur'aana aynu ku qorno ama bisinba aynu ku qorno ama aynu ku qorno suurad idil aan ku qorno dee kitaab qur'aan unbuu la xeer yahay sidii aad kitaabka qur'aankaa u ixtiraamaysay eed u qiimaynaysay ayaa lagaa rabaa inaad uqiimayso cabdulaahi bnu cumar wuxuu rasuulka ka warinayaa inuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam laa yamasu lqur'aana ilaa daahirun kitaabka qur'aanka ah ma taaban karo qofan daahir ahayni kitaabka qur'aanka ayuuna taabanin waa qiimayn iyo qadarin kitaabka qur'aanka a la qiimaynayo ama la qadarinayo ilaahayna wuxuu inagu yidhi shacaa'irta markii la ilaalinayey waman yucadim shacaa'ir allaah fa inahaa min taqwa alquluub waa arin kutusaya qofkan inuu qalbigiisu taqwo iyo alla ka baq uu ku jiro haddii shacaa'irta ilaahay aad qiimaysood qadariso shacaa'irta ilaahay kalaamu raxmaan dee halkeedu dhaafi markaa waa qodobka saddexaad waxaynu nidhi masulmusxaf in kitaab qur'aana la taabto ayayna diinteennu ogolayn qof bilaa uu taabto masul musxaf halka lagu taabanayaa calaacasha beerkeega iyo bogcadka faraha ayaynaan moodine meel kaste ku taabo oo kitaab qur'aana ha taabaninoo ha u dhowaanin meel kaste dee luga kuma taaban maysid marka hore oo laguma ogolo inaad kitaabka qur'aankaa ah lugaan ku taabanaya ad laakiin meel laba laguma ogolo inaad ku taaba bilaa markaa tahay waxay culimmadu yidhaahdeen suwar bay soo reebaan adoo bilaaweysaa daruuro ahaan aad u qaadi kartid daad baa soo rogmaday musxafkii oo halkaa yaalla ama dabbaaba qabsanaya ama dad gaala abuu gacmahooga u gelayaa haddaad horay u qarin weydid ood u qaadi weydid waxyaabaha noocaasoo kale ah ayay yidhaahdeen ha laga soo reebo kitaabka qur-aanka ah qofka bilaaweysadii inuu u qaadi karo kitaabka qur'aankaa culimmadu waxay yidhaahdeen ka warama hadduu alaab kale ku jiro waa kartoon halkaa yaala kartoonkaa ah waxaa ku jira kutubtii fikiga ahayd ama kutubtii xadiidka ahayd iyo waxa kaloo ku jira qur'aan baa isku jira way isku wada dhex jiraan kartoonka ma qaadi karaa talow ama alaabtaa qur'aanku uu ka midka yahay ma qaadi karaayo ma qaadanaya anoo bilaaweyse ah culimada qaarkood mas'alada afar bay u kala qaadeen ibnu xajar afar buu u kala qaaday wuxuu yidhi alaab uu qur'aan ku jiro markaad qaadaysid ujeeddadaadu inay tahay qur'aanka uun qaad iyo ujeeddadaadu inay tahay alaabta kale uun qaad iyo ujeeddadaadu inay tahay labadaba wada qaad iyo inaadan ujeeddaba lahayne kartoonka aad qaaday uun afartaa suuro ayaa ka soo baxaya markaad kitaab qur-aana aad qaadaysid oo alaab kale ay weheliso kitaab qur'aana iyo alaab kaloo halkaa taalla ad isla qaadaysaa afar baa ka soo baxaya markaa afar suuro afarta suuro ee ka soo baxaysaa waxa wey baynu nidhi inaad qur qur'aanku un qasadsan tahay inaad qaadid iyo inaad alaabta uun qasadsan tahay inaad qaadid iyo inaad labadaba isla qaad u qasadsantoo labadaba wada qaado aada isleedahay iyo inaadan qasadba lahayn ibnu xajar sheekha loo yaqaan ibnu xajar waa ninka tuxfaha qoray ee minhaajka sharxay weeyaane ibnu xajar alhaytami ama ibnu xajar ilhaytami sidaynu nidhaahnaba sheekhaasi wuxuu u arkay haddii kitaabka qur qur'aankaa aad u qasadsan tahay oo qur-aanka qaad ujeeddadaadu ay tahay iyo haddaad u qasadsan tahay maxaanku idhaahdaa labadaba aad u qasadsan tahay ood leedahay labadaba waan iska qaadi iyo haddaad u qasadsan tahay bilaa qasadba a tahay saddexda jeerba xaaraan bay noqonaysaa inaad musxaf kaa qaado saddexda jeerba waa mamnuuc inaad musxafka qaadaa sheekheennu kolkaa wuxuu ka soo reebay oo qura haddaad qaadis leedahay alaabta kale musxafkuna uu la socdaa laakiin alaabta kale niyadaadu tahay alaabta kale qaad way kuu bannaan tahay oo wax mushkilada oo arinkaasi uu yeelanayaa ma jiro waad qaadi kartaa ramliga oo ay iska soo hor jeedaan waa kamarayn baa laysku yidhaahdaa laba sheekoo aad runtii madhabka aqoon badan ule weeyi kamaraynku kolka ramli oo ka soo hor jeedaa wuxuu leeyahay keliya waxa xaaraana markaad musxafka qaad is leedahay oo qura ayaan kugu waafaqsanahay haddii laakiin aan isleeyahay labadaba wada qaad ama bilaa ba aan ahay labadaa mas'alo xaaraan maaha haddaan labadaba wada qaad isleeyahay ama bilaa qasad ba aan ahay xaaraan ma aha haddaan qur-aanka qaad isleeyaho qura waa xaaraan haddaan alaabta kale qaad isleeyahayna xaaraan ma ah saddex jeer buu isagu baneeyey markaa ramligu saddex suuro afartii suuro saddex buu yidhi way kuu banaan tahay wuxuu qabaa haddaad labadaba wada qaad isleedahay musxabkii alaabta ku jirta iyo hadii niyaba adan lahayn iyo haddaad alaabta kale uun qaadayso saddexdaaba way kuu banaan tahay buu yihi ibnu xajarkuna saddex buu yihi waa xaaraan haddaad musxafkuunu qasdayso iyo haddaad labadaba u wada qasdayso iyo haddaadan qasadba lahayn waxay isku waafaqsan yihiin xabad qura ayay jawaaska isku waafaqsan yihiin inaad qaadi karto xabaddaasi waxa weeye marka aad alaabta kale u qasadsan tahay alaabta kale musxafka markaadan ujeedinad alaabta kale u kasadsan tahay waad qaadi kartaa taa way isku waafaqeen fuqahada soomaaliyeed culimada soomaaliyeed dee rag fiqiga aada u daraaseeye ayay ahaayeen mararka qaar buu xeelad kula gelayaa fiqigii xeelad ayuu kula gelayaa iska ilaali xeelad wixii xeelada iska ilaali waxaa jira sawmaynaan odhan misxafka iyo alaab ku dhex jirta haddaad alaabta u qasadsan tahay ama labadaba aad wada qaadayso ama aadan qasadba lahayn saddexdaa jeer ramli baa baneeyey inaad qaadi karto bas fuqahada soomaaliyeed qaar badani waxay samayn jireen kitaabka qur'aanka a markay bilaaweyso noqdaan cada yar unbay soo qaadi jireen inay dhex dhigi jireen cada yar unbay soo qaadayaan intay cada yar soo gooyaan unbay dhex dhigayaan kitaabkii qur aanka caday baa ku dhex jira markuu bilaaweyso noqdo wuxuu odhanayaa waa qur-aankii iyo alaab alaabtaa maad garanaysaa alaabtaa maad garanaysaa waa cadaygii la dhex dhigay cadaygii la dhex dhigay wey markaa ii qaat ha ilan caday baa ku dhex jire wallahi waxaan u taagnaa anigu rag tif dhex gelinaya tif xabe daaqa ah, daaqa ah, se uma xasuusnid xabe daaqa nin intuu soo gooyey dhex gelinayaan u taagnaa oo la doonayo alaab ka dhigaya ha daaqaasi waa alaab kitaabkaan ku qaadaya culimadu waxay isweydiiyaan nin qur'aan wata adigu haddaba ma qaadi kartaa nin qur'aan wata ma qaadi kartaa ninkaasi wuu weyse qabaayo qur-aankiibuu haystaa ninkaa weyse qaba ee qur'aanka haysta aduu ma sii qaadi kartaa jawaabtu waa nacam dee waxa weye ibnu xajar wuxuu geliyey afar saddex jeer baad qaadi kartaa buu yihi saddex jeer ayaad qaadi kartaa ibnu xajar saddexda jeeraad qaadi kartaa waa haddaad ninkanun qaad is qur-aanka aadan u jeedin iyo haddii ninkiiyo qur-aankaba wada qaadaad isleedahay iyo haddaad bilaaqase tahay saddexdaa jeerba waad qaadi kartaa ninkaa ah qur-aanka haysta hadaad laakiin qur-aankiisa u dan leedahay qur-aankiisumaad u dan leedahay inaad qaado waa musxafkiio loo xeeladaysanayo ayuu ibnu xajar halkaa ayuu mariyey sheekha ramli la yidhaahdaana wuxuu yihi kol haddaad min qaadayso ama qof aad qaadayso wax mushkilada male haddaba mas'aladaa lafteeda fuqahada soomaaliyeed bal siday ula dhaqmeen eeg hadda runtii horta fahanka waad la yaabaysaa marka qaar ilmaha yar ee caruurta ah maxaan ku idhaahdaa kitaabka qur qur'aankaa ah, litacliim loo ogol yahay inuu qaato litacliimna loogu ogol yahay ayay u dhiibi jireen markaasoo dhan ilmahaa yar waa ilmo yaro kolley qaadid u baahnaa qur-aanka inoo qaado kaale anaa ku qaadaye dee kan yarina uu ka adag yahay qur-aanka ilmaha yar wuu u qaadayaa ilmaha yarna isagii baa sidanaya oo odhanaya anaa ku qaadaya halkaasay la mareen man intaqada ninka uu buro wuduu'uhu weysadiisu ninka ay burto xaruma calayhi waxa xaaraan ka ah arbacatu ashyaaa afar shay ayaa xaaraan ka ah asalaatu waa salaad waa ka koobaad wadawaafu waa dawaaf waa ka labaad wamasulmusxafi waa musxaf la taabto waa ka saddexaad wa xamluhu waa musxaf la qaado haddaba masigaynu ka soo hadalno aayadihii iyo xadiidkii laa tamasu lqur'aana ilaa wa anta daahir xadiidkaasi wuxuu tilmaamayey masi kitaab qur'aana inaad taabato ayuu tilmaamaya o inaga reebnaa xamliguna waa qodob kale oo afraad inaad kor u qaaddo waa qodob afraad culimmadu maxay xamliga u deliishadeen xaaraan inuu yahay waxay u deliishadeen xamliga ayaa ka ablaqsan oo ka mudan taabashada inuu xagga xaaraannimada kaga mudan kol hadday taabashadii mamnuuc noqotay oynu arkayno taabashadii inay mamnuuc tahay dee qaadidiina maxaad u malayn mayna taabashadii oo awood kale ay la socoto ayna ahayn taabasho iyo dheeraad miyayna ahayn waxay yidhaahdeen alxamlu musxaf ablagu min masihi bay yidhaahdeen faidaa xaruma almasu fa min baabi wla an yaxruma alxamlu haddii taabashadu ay xaaraan tahay koruqaadkuna wuu ka sii mudan yahay kitaabka qur'aanka in kor loo qaado afartaa je afartaa xaaladood ayaa qofka bilaaweysada ah ka reeban ama aan loo ogolayn inuu yidhaahdo waxaan samaynaya musxaf baan taabanaya ama aan qaadaya ama aan dee salaad baan tukanaya ama waan dawaafayaaba qof junuba ka warrama haddaba xadadka culima saddex baa loo qaybiyaa xadad asqara iyo xadad mutawasit ah iyo xadad kabiir ah xadadka asqarkii waa kaa aan soo sheegnay oo afar shay xaaraan ku ah xadadka mutawasidkii waa janaabada janaabadana lix shay xaaraan ku ah xadadka akbarka ana waa xaydka iyo nifaaska iyagana waxaa xaaraan ku noqonaya toban shay baa xaaraan ku noqonaya bal haddaba ila eeg janaabada waxa xaaraanta ku ah qof junubay maxaa mamnuuc ka ah wayaxrumu waxa xaaraan ah cala ljunubi qofka junubka ah ee janaabada le waxa xaaraan ka ah sitatu ashyaaa lix shay ayaa xaaraan ah qofku hadduu junub yahay oo janaabo uu yeesho lix shay waa inuu iska ilaaliyaa lix arimood ama lix qodob ayuu qofkaasi ka dhowrsanayaa maadaamu junub iyo janaabo leeyahay ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama labeeb ha ahaado lix arimood ayuu ka fogaanayaa waa qofka junub kelihi waa afartii aynu hadda soo sheegnay iyo laba loogu daray afartaynu soo sheegnay maxay ahayd salaad inuu tukado iyo kacbada inuu dawaafo iyo musxaf inuu taabto iyo musxaf inuu kor u qaado afartaa labuunbaa loogu darayaa labada loogu daraya waa inuu masaajid ku nagaado iyo inuu qur'aan akriyo qof bilaaweysiihi qur'aanka uu akriyi laakiin qof junubihi qur'aanka akriyi maayo labadaa unbaa loogu darayaa masaajidka inuu dhex fadhiisto qofku hadduu bilaawe bilaa junub yahay hadduu bilaaweysay masaajidka wuu iska fadhiisanaya oo hadda inaguba de ma wada weyse qabno laakiin hadduu junub yuhu janaabo leeyahay masaajidka looma baahna inuu dhex fadhiisto qof junubihi waa inuu masaajidka ka dhowrsadaa wa yaxrumu waxa xaaraan ah cala aljunubi qofka junubka ee janaabada le waxa xaaraan ka ah sitatu ashyaaa lix shay ayaa xaaraan ah lix arrimood ayaa mamnuuca qofka ah asalaatu waa salaad inuu tukado salaada inuu tukadaa waa mamnuuc oo looma ogola qofku inuu salaa tukado isagoo junuba ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow laa taqrabu salaata salaad ha u dhowaanina wa antum sukaara idinkoo sikhraansan adigoo sikhraansan salaad ma tukan kartid xataa taclamuu ilaayood ogaatiin maa taquuluuna waxa aada leedihiin walaa junuban buu ilaahay yidhi walaa junuban adigoo janaabe salaad ha u dhowaanin haddaba qof junubihi ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaade e looma baahna qof junubihi inuu yidhaahdo salaad baan tukanayaa waa mamnuuc walaa junuban buu ilaahay yidhi nabiga sala allahu alayhi wasalam sidoo kale wuxuu ka hadlay uu kaga hadlay qofka junubka ah inaan loo ogolayn masaajidka iyo maxaanku idhaa meelaha lamidka ah inuu ku nagaado xadiidka abi daauudka uu warinayo o waa asalaa aayaddaasa inoo diiday midda kale kol hadii weysadii ka yaraydba salaada aan la ogolayn in lagu tukado dee janaabada oo ka weyn oo ka culus janaabada oo ka culus oo xubnaha oo dhan ku qumaysa iyaduna waa min baabi owla inay salaada mancido waayo xadadka asqarki horta halku ku dhacaa xadadka asqarki ihi afarta xubnood ee laga weysaystu ku dhacaa waa labadaada waa wejigaaga iyo labada gacmood iyo madax iyo labada lugood ayuu xadadka asqarki weysadu wayse la-aantu ay ayay mamnuu aya aya xubnahaaga waxaynaan arkaynin ayaa xubnahaaga ku qumaya oo ictibaariya laakiin maydhi markaad u baahan tahay jidhkaaga oo dhan ayaa maydhiga u baahan macal gacmihii iyo weysadii wixii oo dhan baa u wada baahan waa min baabi owlaa markaa haddaba min baabi owlaa weeye inuu isna uu mamnuuc ka dhigo waa janaabadu inay salaada diido wa dawaafu waa dawaafka labaadna dawaafka lama ogola qof junubihi inuu dawaaf sameeyo lama ogola waayo waxaynu soo tilmaanay dawaafku inuu salaad yahay buu nebigu soo sheegay sala allahu alayhi wasalam dawaafku waa salaadoo kale laakiin waxaa laydiin saamaxay inaad hadashiin inaad hadashiin uunbaa laydiin saamaxay buu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam sidaa darteed sidaan ka dawaafayaba salaada loogu ogolayn ee ka dawaaf e, ka bilaaweysadaa aba sidaan dawaafka loogu ogolayn ayaa ka janaabada lena aan salaad loogu ogolayn aan dawaafna loogu ogolayn wa dawaafu waa dawaafkii qof janaabo haddaba mamnuuc buu ka yahay dawaafku wa masulmusxafi musxafka taabashadiisiibaa iyaduna ka reeban musxafka taabashadiisii ayaa ka reebano saw bilaaweyso markuu qofku ahaa maynaan soo odrhanin ha taabanin qur'aanka laa yamasuhu ila almutaharuun tahaaradaa waxaa iska soo gelaya asqarka oo weysada ah iyo mutawasitka oo janaabada ah war adoon tahaaro qabin kitaab musxafa ha taabanin oo junub ah wa masl musxaf waa musxafkii hawdhowaan oo ha taaban wa xamluhu waa qaadidii musxafka haddaad janaabo leedahay musxafka ha qaadin oo ha u dhowaanin weysadii baa loo diidee ma adigaa lagaa ogolaanaya markaa oo janaabo leh ile way kale culus yihiine kii fududaa ayaaba laga reebee ka culus sidee loogu ogolaanaya afartaa qodob xagga horeynu ku soo dhigannay salaada inay mamnuuc ka tahay iyo dawaafku inuu mamnuuc ka yahay iyo masulmusxaf qur'aanka taabashadiisa iyo xamluhu qur'aanka qaadidiisa waxay culimadu isku qabteen kursiga uu miiska uu qur-aanku saaran yahay ka warrama miiskan oo kale oo kitaab qur'aanhi saaran yahay xukunkiisu muxuu noqonaya ma qaadi karaa miiskan oo macal qur-aanka ah ee ramligu haa buu leeyahay halka ibnu xajarku uu ka leeyahay afartii ha loo kala qaado afartii marka dhawaydan soo marini alaabta markii alaabta oo kale afartii ha loo kala qaado oo kaa ha la eego labada uu la dheer yahay weyse la waa allubthu fi lmasjid in masaajid lagu nagaado adoo janaabale masaajidka ha ku nagaanin waa kaa mamnuuc allubthu fi lmasjid waxaa laga qaatay aayadda qur'aanka ah ee rabbi ku leeyahay walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa takhtasilu walaa junuban idinkoo janaabale salaada ha u dhowaanina ibnu cabaas aayaddaa wuxuu ku macneeyey iska daa salaada oo halka salaada ha ah u dhowaanina walaa junuban adigoo janaabale goobta salaada oo masaajidka ah ha u dhowaanin ilaa caabiri sabiilin inaad dhex maraysid mooyaane ilaa caabiri sabiilkan cubuurka dee salaadu ma leh salaadda maa la dhex maraa halkee la dhex maraa ilaa caabiri sabiil markaynu eegno salaada lama dhex maro masaajidkaa la dhex maraa haddaba aayaddan ilaa caabiri sabiil ilaahay uu yidhi fadhiisiga ayaa lagu diidan yahay laakiin inaad albaabkaa ka soo gasho od albaabkaa ka baxdo adoo janaabale waa lagu ogol yahay waad mari kartaa ilaa caabiri sabiil haddaad taradud aan ka dhigta ka waran noqnoqod haddaan ka dhigta ka waran albaabkaasaan ka soo gelaya soo layma ogola inan kaa ka baxo markaan kaa u dhowahay un odhanaya kii kalan ka noqonaya haddana kii markaan udhow baan ohanaya kii kalan ka noqonaya haddaan iska dhex noqnoqdo uun noqnoqodka miyaa lai saamaxay talow ile waxaa la yidhi albaabkaasaad ka bixi kartaaye laguma saamixin waa mamnuuc inaad ku dhex wareegeysato masaajidka ama fadhiiso ama taagnow ama seexo laguma ogolo lubsi wax la yidhaha adoo janaabo leh lubsi waa nagaadi inaad mugsi samayso ood masaajidka ku nagaato laguma ogola walow socsocoba oo haddaadan toos u baxaynin culimadu waxay dhahdeen albaabkaa markaan gaadhay n isii albaabkaa kale ka bax albaabkaasaan kasoo galo kaa kale ka bax baan isihi kii kale markaan joogun baan xasuustay arinan soo ilaawey waa sax waa noqon karaa noqnoqod maaha taasi waa dancad ood arkayso waa noqon karaayo caadi baan alaabtii aan soo ilaaway kii kale aan ugu doonanaya on aggii ubaxaya ilaa caabiri sabiil xadiidka abi daauudku uu warinayo rasuulku wuxuu ku yihi salى اllahu عalayhi wasalam laa uxilu اlmasjida lxaa'idi walaa junubin masaajidka umaan banayn oo xalaal ugama dhigin gabadh caadole iyo nin janaabole toona junub ah haddaba hadduu qofku junub yahay masaajidka looma ogolaha la socdo ilaa intuu ka maydhanayo walubthu nagaadi fi lmasjidi masaajidka lagu nagaado nagaadigaasaa ka reeban waxaa la yidhi qofku hadduu masaajidka seexdo oo habeenkii isagoo masaajidka hurdo uu riyoodo uu riyoodo horta riyadu inta badan waxay ku badan tahay qof kaste kuma badnaa ama cuntadaad cuntay oo kale dib baa loogu yar noqonaya markaad riyooto ama waxaad ka fikiraysay oo kale dib baa loogu noqonaya ama wax guriga aad keentay culimadeeni waaweyneed nin kamida waa aimadii kutubta qortay nin baa beri kitaab ibiga ka sheekeeya ibiga ibiga ibu nabawigan maahe ibigan kale soomaydaan arag waxa ragga qaar baa yidhaahda qolo kastiba midgaanay leedahe midgaanada culimada ma taqaanin bay yidhaahdeen iyo gabooyaha culimada waa kuwa ibiga ka shaqeeya yidhaahdeen kolka ibigu maaha ibiga nabawiga ah dibiga nabowiga a maahe waa dibigan kale dumarkuni ku xeersan yihiin somaydaan arag nin baa odhanaya waxbaan dibiyayaayo cidda a ciddaa ka agdhodhow o dhani waa dumaruun meeshaa dumarba ka waayi maysidba cidda u imanaysa ee soo gelaysa ee baxaysa ee la daweynaya ee joogta ee waxa wey waa dumaruun mararka qaar baad naxaysaa is odhanaysaa war meeshu dee dadku rag iyo dumarba waa la xanuunsanayeye maxaa dhacay talo maxaa meesha dumarku ukeenay way dhacdaa runtii dibiga nabawiga ah dee diinteennaaba inagula talisay haddaad qur-aanka isku dawaynayso haddaad cashaabta diintu inoo sheegtay aad isku dawaynayso diintaaba kuu sheegtayoo taasi way fiican tahay laakiin waxyaabo badan oo kale waxyaaba xataa sheekha qur-aanka kugu akriyaya culimadeennu ma ogola inuu hoos u akriyo hoos baa loo ogol yahay qof marida marka lagu keeno hoos ugu akri tuu un ku dhe sheekh maxaad akriyeysi maad habaaraysay tuu dhe war maqashii waxaad akriyayso ha lagu maqlee maqashii ila waxa loo baahanya qofkan muslimka ihi qalbigiisa la ilaaliyaaye haddaad du haddaad duca akriyayso haddaad qur-aan akriyayso qofka miqshi waxaad u akriyayso kolka waxa weeyaan haddaba waxyaabo badan oo runtii jira ayaa jira oo dee arrimaha qaarkoodna ay dee sii xun yihiinba iyo dhacdooyinka ka dhacaba waa la ogyahay waxaynu uga jeednaa markaa culimadeena waaweyn ee kutubta qortay mid ka mid ah ayaa kutubta dibiga ah habeen masaajidka soo geli gurigiisii soo geliyey gurigiisii markuu soo geliyey salaadii buu iman kari waayey waxaan ogaaday bu ihi mushkiladaasi inay tahay kitaabkaa guriga yaalla iga qaada bu ihi iga qaada buu yihi kanay waxsi ka yihiin iga qaada waa culimadii waaweyneeda kutubta qoraysay weyi waayo waxyaabo badan oo dee qaar ba ataa mararka qaar kayfiyaadka ah, waxyaabaha ay qoraan sixir caadiya aad odhanaysa waa sixir caadiya qaar ba waxa ay qoraan faal caadiya aad odhanaysa waa faal qaar ba dee balaaya lagu duugay oo lagu qoray oo aynaan ka sheekayn karaynba iska dhaaf qofka in looga sheekeeyaan fiicnaynba xataa inuu akriyaba ma aha magacaba inaan sheegno ma aha anuu habeen baan kitaab gurigeyga ka saaray anuu sii seexanayaan arkayo wallahi hadda gurigaan ka saaray waayo saasaanu eegay wax kalayga ma ahayn waxa ku qoran baan ahayn wax sax ah wax aad u xun oo islaamnimada dee qofkan qoraya hadda ma qabo qofkan qoraya waxan ma qabo qofkan qoraya waa qof muslima oo waxan ma qabo laakiin wuu soo guurinayaa saasaa dhacday saasaa dhacday waaas wax badan wanaagsanayn in laga sheekeeyo ayaa jira waxaynu uga soconnaa markaa walubu fi lmasjid noqnoqodkaa laguma ogola laakiin waxa lagu leeyahy waad dhex mari kartaa lubsi buu sheekhu cibaareeyey cubuurka ma cibaaraynin waayo cubuurka ilaahay baa baneeyey ilaa caabirii sabiil ilaa caabirii sabiil waa cubuurka waa laguu ogol yahay laakiin lubsigaan laguu ogolayn haddaba qofku masaajid ma seexan karaa ha hadduu seexdu haddaba janaaboodo habeenkii ma iska sii hurudbaah aroortaad maydhani marka la adime war maya ilan goobtaad hurudaa waa masaajide sidaa marka aad u dareento eed ogaato inay wax dhaceen waa inaad xamaamka iyo meesha kuugu dhow aad aadaa ood soo maydhataa haddii kale sii jooga ka yaabin wax kaa soconaysa maaha haddii ka warrama masaajidku uuna suuliba lahayn albaabka haddaad furtana ma xidhi kartid cid kalena masaajidka kugulama noola waaba khatarba haddaad furto tuugtaa kusoo daba mari ama dawrooyin baaba jiro oo dibaddaba haddaad u baxdo waa lagu diliba ama xamaam furaniba ma jiro waxay idhaahdeen qofkaasoo kale gebagebaysi inuu la yimaado ayaa u wanaagsan isagoo iska dhowraya carada masaajidka carada ciidda masjidka de haku gebagabaysanin ilan masaajidku wuxuunbu gudoomaaye wax ma bixiye carada lagu gebagabaysto ma taqaanaa waa dee ciidad leedahay ama ciid mubaaxa ma baloodhka kugu xiga inaad ku gebagabaysan karaysa ad moodaysaa baloodhka yaree kugu xiga tagoo kasoo gebagabaysa ma dee ninka horta fasax weydiisa iska le xaaji baloorkaaga ma galaayo ma kusoo gebagabaystaa ya ha kula yaababa hadduu doono isagu walubthu nagaadi fi lmasjidi masaajidka lagu dhex nagaado lubhigaa masaajidka lagu nagaanayo ayaa isna ka reeban qofka wa qiraa'at lqur'aani qur'aan la akriyo qofku inta uu junubka yahay qur'aan inuu akriyo ayaa iyaduna ka reeban oo mamnuuca qiraa'at lqur'aan way ka reeban tahay qofka janaabada leh ama junubka ah nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu tirmidigu soo saaray wuxuu rasuulku yidhi laa yaqra'u aljunubu wala alxaa'idu shayan min alqur'aan shay-an min alqur'aan qofkaa janaabada leh iyo gabadhaa caadada lihi toonayayna qur'aanka akhriin xadiidka kale xadiisu cali weeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabu sunanka ayaa soo warisay xadiidkani rasuulka waxaa ka sugan inuu yidhi cali eh, waxaa ka sugan inuu yidhi nebiga lam yaxjub الnabiya salى اllahu alayhi wasalam can اlqur'aani shayun nebiga qur'aanka wax iska hortaagi jiray oo u diidi jiray ma jirin siwa ljanaaba oon janaabada ahayn janaabadaa lama ogola qofku markuu junub yahay inuu qur'aanka akhriyo ama gabadh ha ahaato ama nin ha ahaado haddaba qur'aanka la akhriyayo haddii uu qur'aannimo u akhriyayo waa noocaa hadduu dikrinimo u akriyayo ka waran dikrinimo ayuu akriyaya taasi mushkilad male oo markaad maydhanaysaba dee ama weysada maydhiga ka horeysa maan bismilah aadan odhanaynin dee bismilah qur'aankana way ku taallaa iminka qur'aannimaad uga jeedaa mise dikrinimo bismilah markaad leedahay dikrinimoad uga jeedaa or bismilaha odhanin lagu odhan maayo junub baa tahaye iska dhe bismila waad odhanaysaa adigoo janaabadiibaad bismila odhanaysaa waa dikri baad hadda uga jeedaa lixdaa qodob ayaa qofka junubka ana ka reeban wayaxrumu waxa xaaraan ah calaljunubi ka janaabada le waxa xaaraan ka ah sitatu ashyaaa lix shay ayaa xaaraan ka ah asalaatu waa salaad inuu tukado lama ogola junubbuuba yahay wa dawaafu waa dawaafka kacbada la dawaafayo lama ogola junubbuuba yahay wa masul musxafi kitaabka qur'aanka inuu taabto lama ogola junubbuuba yahay wa xamluhu inuu kor u qaado lama ogola junububa yahay wa lubthu inuu ku nagaado fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa lama ogola junububa yahay wa qiraa'atu lqur'aani qur'aanka akhrintiisii lama ogolo isna junububa yahay haddaba waxyaabaha lixda ah ayaa qofka janaabada leh isna la gudboon inuu iska ilaaliyo gabadha maxaa iyadana gabadha la gudboon gabadha muslimadii haddii ay caado leedahay ama dhiiggii dhalmada ay leedahay ama mustaxaado ay tahay oo dhabar furan uu ku dhaco maxaa gabadhaana iyadana mamnuuc ka ah saddex toban qodob buu halkan sheekhu inoo keenayaa qaar dee waxaynu diidaynaa inaan madaahibka kale ku leexanno iyo adilada ay wataan qaarkood waa khilaafiyo waynu ogaan doonaa laakiin sidii madhabka ayaynu u sharxi doonaa haddii rabbi ogolaado madhabku halku ka soo qaadanayo nusuustana waynu ka soo qaadan doonaa oo dee madhabku bannaan ma fadhiyo waa culimmo diinta aqoon dheeraada ule weeyi ragga madhabka qoray hamoodina inay iska qoreenuun xukun ayna aayad u deliishanayn ama ayna xadiid u deliishanaynin oo lagu odhanayo waa la layska qorayaa uni ma jiro kolka insha allahu tacaala culima halkaa ayuu inoogu joogi xaaidada dib baynu u dhigan doonaa cashirkeenna dambe ayaynu ku arki doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam